بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم الغشيري نيسابوري رحمه الله حدثني سلام بن شبيب في baabi maa jaa fi اlinticaali wاlistikhaari min annicaal wuxuu ku saabsan yahay fi linticaal kabagashigii waalistikhaar badsashadii min annicaali kabaha la badsado nicamta ilaahay bay ka mid tahay kabuhu ka mid yihiin libaaska iyo waxa la xidhuuna ku jiraayo kitaabu libaas saasuu musanifku ugu keenay marka in kabala'aantu ay adag tahay oo qof kale uuna ku socon karin dhulka gaar ahaan meelaha dhagaxa iyo qodaxda iyo leh ku adag tahay saa darteed inuu taxadaro oo kabaha uu badsado hadduu meel socoto yahay ama safar yahay oo kale ilaan kuwuu qabay way ka go'i karaan kadib deenna wuxuu noqon karaa qof socodkii uu ku adkaado ama uu dhibo marka taasuu ka hadlayaa baabku xadiidkuna ku imaan doonaa qaala xadaanii salama bnu shabiib qaala xadaana alxasan ibnu acyan qaala xadaanaa macqilin can abi zubayrin can jaabirin qaal jaabir wuxuu yidhi samictu nabiya nabiga calayhi salaam baan maqlo yaquulu leh fii qaswatin duulaan hazawnaaha aan duullay duulaan nabiga ay la socdeen gaalada lagu duulaayey liiclaa'i kelimati illaahina loo duulaayey ayaa nabiga wuxuu yidhi dardaarankii uu la hadlaayey saxaabadii isticdaadka iyo uhbatu safar howlahaas jihaadka iyo safartaa dheera la gelaayey iyo xaaladahaasi culus ee la gelaayo taxadar iyo dadaal bay u baahan tahay wakhuduu xidrakum watasawaduu bay soo gelaysaa in la sahay qaatoo la diyaargaroobo tiibu nabiga calayhi salaam naasixun lamiin buu ahaa nabigu naasixun amiin wax allaala wixii dadka ay ugu jirto maslaxo iyo naseexo kama gaabin jirin rasuulka sala allahu calayh wasalam istakfiruu min annicaal kabaha badsada buu nabigu calayhi salaam oo hal jooguna ku kaaftoomine laba joog iyo wixii aad korrisan kartaan fa ina arajula ninku laa yazaalu ka zuuli mahayo raakiban inuu yahay mid wax saaran man tacala intuu kaba qabo haddaad kaba qabto qof gaadiid saaran baad lamid tahay waxaad arkaysaa marka kabihii aad weydo ama kab kaa go'do sidaad u banjarayso socodkaada u istaagaayo shaqadii aad socotay iyo howlahaada ay u cadilmayaan inaad wax saarayd markaasaad garanaysaa marka rukuub baa laga cabiray baabon ida intacala axadukum axadkiin markuu kabaha gashanayo falyabdaha ka bilaaba bilyamiini ay birijli lyamiin lugta midigta ha ka bilaabo wa idaa khalaca markuu siibaayana falyabda ha u horsiibo bishimaali lugta bidixda marka aadaabtii bay ka mid tahay sharciga in la dhowro ay ahayd dhanka midigta iyo dhanka bidixda mar walbaba wixii wanaagsan oo fiican oo dhanna midigta lagu bilaabaa wixii kalena bidixda qaala xadaanaa cabdiraxmaan bnu salaam aljumaxi qaala xadaana arabiic bnu muslim can muxamedin yacni bn ziyaad can abi hurayrata رضي allahu عنه ana rasuula اllahi sala اllahu عليه wasalama qaal nabigu wuxuu yidhi ida intacala axadukum axadkii markuu kaba gashanayo falyabda bilyumna midka ku bilaabo iska gasho iyo arrintu waa iska caadi ma jirto caadi ma aha ee waa sunna waa adab min aadaabi shariica ka mida lugta midigta u horgeli hadyiga nabiga calayhi salaatu wasalaam waa sidaas waidaa khalaca markuu siibaayana falyabda bishimaal lugta bidicda ha u horsiibo waliyuncilhumaa labada lugoodba ha u kabageliyo jamiican dhammaantood aw liyakhlachumaa kabihii ha ka wada siibo labada lugood jamiican dhammaantood labada lugood kabahaadi ha wada gasho ama ka wada siib maxaa la diidan yahay inaad lugna u kabageliso lugna kabla'aan ay ahaato tanaa la diidan yahay oo cadaaladdu waxay ka bilaabataa naftaada jidhkaada iyo lugahaada haddaad cadaalad u samayn weydo ma dad kalead cadaalad u samayni oo lugna qodaxdii iyo filgimihii ay mudaan oo ay gubyooto lugna uay kab qabto taas waa midda koobaad ta labaad suura fiicanba ba maaha suuradaas waa nooca shuhrada la yidhaahdo oo dadku ay kula yaabayaan adoo kabna qaba lugna utagala kablaan ay tahay majaaniinta iyo dadka waalan baa loo arkaaya iyo maangaab ayaa loo arkayaa ta saddexaad tacaadulkii iyo ictidaalkii ayaa meesha ka baxaya inaad isku dheelitiraato markaad labada lugoodba kama geliso isleeg waad dheelitiran tahay si siman baad u soconaysaa laakiin markaad lugna kabgelisatuna ay kabla'aan tahay qof heetinaya oo dhutinayaad noqonaysaa oo waxaa weeyaan jismigaadi jirkaadi baa dhandheero noqonaya kullu haada shareecadeenna waxay ku amarto waa maslaxo waxay kaa reebtana waa mafsado qaala xaddaanaa yaxya bnu yaxya atamiimi qaala qara'tu cala maalikin can abi zinaad cabdulahi bni dakwaan can alacraj cabdiraxmaan ibni hurmus can abi hurayrata cabdiraxmaan bni sakhr ana rasuula اllahi sala allah aleh wasalam qaal laa yamshiyanna axadukum yuuna ku dhex soconin fii naclin waaxidatin hal kaba liyuncilhaa humaa labada lugoodha u kala geliyo jamiican dhammaan aw liyakhlachumaa jamiican hawa ka wara siibo sidaas weeyaan qaala xadaanaa abuu bakr waxay la mid tahay masalooyinka hadda ka hor aan ishaaray oo inuu qofku markuu harsanaayo hoos jirkiisoo dhan uu oo inaad qaarka korana aad ah hoosgelaysa lugahaada inta dambena qorax tahay laftirkeeda waa la diido waa la nahiyey waxaa la mid ah inaad timahaada qaarra xiirto qaarra aad dayso waxaasoo dhan shareecadu way diiday qaala xadaanaa abubakr bin abi shayba wa abu kurayb moxamed bn اlcalaa walafdu liabi quraybin qaala xadaanaa ibnu idriis cabdullahi bnu idriis alawdi can inacma sulaymaan bn mihraan can bn abi rasiin qaal kharaja ilayna abu hurayra abu hurayra noo soo baxay radia allahu canhu fadaraba biyadihi gacantiisu wuxuu ku dhuftay calaa jabhatihi wejigiisa qof yacnii xanuunsan murugsan walbahaarsan ka xun wax uu maqlay marka wejiguu saa iskaga garaacay qofka markuu yani wax diidan yahay wejiguu gacanta iskaga dhuftay faqaala wuxuu yidhi alaa inakum taxadauun alaa hooya inakum idinku taxadauuna ay tataxadauun waxaad ku sheekaysataan annii akdibu inaan ku been uunto calaa rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam litahtaduu inaad idinka hanuuntaan wa adilla anna aan baadiyoobo oo wakaas idinkaa isla qumanoo isku arkay inaad sax tihiin anigana qof been sheegay baad ii arkaysaan oo baadi ah warkuna sidaa ma ahee alaa wa innii ashhadu waxaan qirayaa waxa aan sheegi waa waxaan makhraati ka ahay oon arkay oon maqlay nabiga sala allahu calayh waaalih wasalam waa wararkii marka hore soo baxay ninkan xifdi khaariqulcaada oo la yaab leh iyo fahan la yaab leh iyo dadaal aad iyo aad u badan iyo duca nabi intaasaa ilahay iskugu daray abu hurayra saddex sanna gudahood buu marka takharujay oo marmoosay oo dadkii toban sana labaatan sana nabiga la socday uu u duugduugay oo dhaafay oo cilmiiyo xadiidba ku dhaafay markaasay saxaabadii qaarkood yaabeen oo ashqaraareen oy dhaheen maxaa dhacay abu hurayra saddex sanuu nabiga la joogaayo intaasoo cilmi xagga ah ka imaaday asagana waa sheegi jiray wuxuu dhihi jiray aniga suuqna ma aadi jirin beerana ma aadi jirin muhaajiriinna waxay aadi jireen suuqa iyo bacshiro iyo waxaana yaqaaneen ansaaru rasuulillaahina waxay yaqaaneen beeray lahaayeen oo asxaabul ardi bay ahaayeen anigu labadaa midna kuma mashquuli jirin buu leh nabigu meeshuu maro u mumari jira safar hadday tahay hadduu nagi yahay masjidka kama bixi jir asxaabu sufuu ahaa intaa waxau le nabiga u duceeyey calayhi salaatu wasalaam barakadii nabiga ku dhacday marka wuxuu leeyahay waxaad ku sheekaysanaysaan anii akdib inaan been sheegi xaggee waxaanu xadiida ka keenay xaggee waxaanu cilmiga ka keenay calaa rasuulilah haddana nabiga calayhi salaam litahtaduu inaad idinka hanuuntaan oo idinka waxaad isku arataan inaad saxsan tihiin wa adilla anna aan baadiyoobo alaa wa innii ashhad waxaan makhraati ka ahay oon xaadir ka ahay la samictu inaan maqlay rasuul allah nabiga calayh salaam oo yaquulu leh ida nqadaca shiscu axadikum axadkiin yeelmadiisii kabtiisa yeelmadeedii haddii ka go'do falaa yamshi iinu ku soconin fil lugta kale xataa yuslixahaa middan gooda ilaa uu ka hagaajiyo ilaa halkaasaa nabiga maqlay kabaha hata see loo xidho iyo aadaabtaasaa nabiga ka maqlay calayhi salaatu wasalaam wixii kale oo cibaadaad ah iyo axkaam ah iyo mucaamalaad ah iyo caqaa'id iyo qisas iyo amhaalah kullu haadaa nabiga calayh salaam baa ka maxlay labada aayadood ee qur-aanka ee kitmaanulcilmi cilmiga oo la qariyo in lacanad ay ka ratibanto iyo cadaab hadday labada aayadood ahaydna waxba ma sheegeen buu yidhi ee cilmiga qarintiisa waxaa ii diidaysaa cuquubadaa iyo ciqaabtaa iyo waciidkaa daran inay allah subxaana wa tacaala uu goodiyey ina aladiina yaktumuuna aayaadka ilahay kuwa qarinaya yaktubuuna ma anzalna min albayinaat qaala waxadaanii caliy bnu xudri sacd ahbaranaa caliy bnu musir abarana aأxmed sulaymaan can abi rasin an abi saalixin can abi hurayra can الnabi sal slm bma hada اlmacna baaban wuxuu ku saabsan yahi annahyu reebid can ijtimaali الsamaa isduuduubka sibsibkaa la diiday walixtimaal doonyeysina waa la diiday fii hoobin waaxidin hal mara lagu doonyeysto laba kayfiya iyo laba nooc dharka loo xidhaa la diiday mid ijtimaalu samaa baa la yidhaahdaa oo waa laba tafsiir buu leeyahy tafsiiru ahli luqa iyo tafsiiru ahli lfiqhi fuqahaduna sibay luqawiyiintu way sida ku fasireen luqawiyiintu waxay dhaheen asamaa alxajar lamlas wax duuduuban baa la dhahaa malaasan inuu qofka go isku duuduubo mara isku duuduubo oo gacmihiisoo dhanba ay gudaha galaan oo haddii la soo weeraro uuna iska celin karin masxata hadduu ku soo orda xataa uuna iska difaaci kariyo hingarale cadow iskaba dhaafeh asagoo dhanba uu marada isku duuduubo waa qof isxirxidhayoo kale ma bannaana sidaa dharka loo xidho waa kow qodobka labaad waxaa la diiday iyaduna oo loo diiday noocaasi salaaddii aad ku jirtaa salaaddii markaad ku jirto rukuucdii iyo ictidaalkii iyo qiyaamkii min alrakcatayn aluulayeyn iyo sad afar xaalaad jirto oo nin badan soo marmaray oo gacmaha kor loo taago markaad allah akbar salaadda gelayso iyo markaad rukuucayso iyo markaad rukuucda ka kacayso iyo atixiyaadka u horreeya markaad ka kacayso afartaa jeer ba allah akbar baa la gacmaha kor loo taagaa xadowlmankibeen garbaha la qaabiliyo la gaarsiiyaa ama dhagaha fii dooda qof marka duuduubanoo malaasan oo maryihii hoosta kaga jira gacmihiis kaga jiraan way ku adagtahay inuu gacmihiisa dhaho marka waa la diiday noocaasi waa tafsiirka luqawiyiinta ay ku fasiraan asamaa fuqahaaduna waxay leeyihiin waxaa weeye samuhu inuu qofku hal go' uu xidho hal go' ma basoo haystaa wax kale ooma weheliyo sarwaal iyo macawis iyo kastuun xataa ma qabo halkaa go'buu huwabo hulaabtay markaasuu deenna faraq labadiisa dhinac mid ka mida ah, yuusaan intuu u qabtay buu garabka saartay meeshaa maxaa soo baxaya cawradiisaa soo baxaysa hal goob goobu ilay qabaaye garabka hadduu saaray jeexan oo dhan baa warka wada qaawanoo ilaa cawradiisii iyo sawataynkiisii ayaa muuqanaya sidaasna waa loo diiday ixtimuuhu fii fahmin waaxidin waxaa weye hal mara inaad saa garba lugaha ku xidhato hal goobaad haysata guyina lugahaad ku xidhatay qofkii ku soo kor istaaga cawradaadii buu arki taas ayadana la diiday qaala waxadaanaa qutayba binu saciid can malik ibni anasin fima quriya calayhi can abi zubayrin can jaabirin ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam nahaa wuxuu reeba an yakula arajulu bishimaalihi ninka inuu bidixdiisa ka cuno rajulka markii laska sheego haweenkana waa lamid waxyaalaha khiaabka shareecada markii lala khidaabayo rag iyo haween baa soo gelayaan axkaamta ilaah wuxuu la khidaaba weynay ragba wixii aan khaas khaas loo sheegin qofku yuunan cunin bay ka dhiganta bishimaali gacanta bidixda cuntada yuunan ku cunin ha ku qabsanin adoo midigtaadii caafimaadsan tahay awoodda ilaahay kuu siiyey bidix cunto shaqa kuma leh aw yamshiyuunu ku socduu nabigu diiday fii nacli waaxida halkaba wa an yashtamila asammaa inuu hulaabto oo huwado asammaa maro isku xidho ama isku duuduubo wa an yaxtabiya inuu isku doonyahay fii thawbin waaxid hal maro kaashifan xaaliya mid fayday can farjihi farjigiisa markaas marada aad jidbaha ku xoranaysa la diidan yahay waa markii farjigaada cawradaada ay faydan tahay wey wax kaa qarinayoo kale uusan jirin laakiin haddaad macwiis qabto khamiis qabto jidba waad xidhanaysaa dhib maleh xadaana axmed bn yunas qaala xadaana zuhayr ibn mucaawiya xadaana abu zubayr can jaabir xadaana yaxya bnu yaxya qaala xadaana abu khayfama zuhayrkii weeyaane can abi zubayr can jaabirin qaal qaala rasuulu اllahi sala اllah alay waslam wuxuu yidhi aw samictu waxaan maqlay bui rasuul allah sala اllahu alayh waalih wasalam oo yaquulu leh ida nqataca markuu goo shiscu axadikum axadkiin yeelmadiis meesha farta la gelinaayey ama lugtii xarkihii lagu xidhay ama maqaarkii ku xidhnaa kabta mid ka mida ah goon lagu socon karin haddii goodo ow man inqaaca qofkuu gooyo shiscu naclihi kabtiisa yeelmadeedii falaa yumshi yuuna kusii soconin fii nacli waaxidatin hal kab ah. lugti kale kabta ha ka bixiyo labadii lugoodo marka calaacalaa oo kabla'aan ha ku socdo xataa yuslixa ilaahu ka hagaajiyo shiscahu yeelmadiisii hallowday walaa yamshi yuuna soconin fii khufin waaxidin hal khufa yuuna ku soconin waxyaalaha sigiisyaha khufafkii iyo wax lagu halgashay ee buudki walaa yaakul bishimaalihi gacanta bidixda yuuna ku cunin shaydaanka ku cunee walaa yaxtabiya bihawbin waaxid hal mar ayuuna ku doonyaysanayn asagoo iska qaawan walaa yaltaxifu yuunan hullaabanna abaan isku dajin assamaa si suduuduubanoo isagoo dhan bawada sibaqa yuunan yeelin wey baabun wuxuu ku saabsan yahay fii manci alistilqaa qadaadqadaad in loo saaxdaa la diiday calaa dahri dhabarka loo saaxdo wawalci ixda rijlayni deenna labada lugood mid ka mida la dul saaro calal midda kale intaasaa dhabardhabar ugu saaxatay ood labadaadi lugood mid saa u yar taagtay tii kale deena aad saa u kor saarto taasaa la diidan yahay goormo wey idan kashafat ilcawra haddii cawradu faydmaysa weeyaan oo qofka maro yar buu qabaa lugta hadduu saaro cawradiisi baa la arkayaa kastuunlama qabo sarwaal lama qabo marka tasaahulka noocaasa iska ilaali marka horeba iska ilaali cawrada in lagu taxadaro oo qofku uu foojignaadaa la rabaa isagoo maradii marayaad qaba oo sarwaalka kasuun qabin lugaha inuu kala qaadqaado ma fiicna xadaana qutayba bnu saciid qaala xadaana layd xaa waxadaana ibnu rumxin qaala ahbarana layd can ibn zubayr can jaabir ana rasuula allah nabiga calayhi salaam nahaa wuxuu reebay can ishtimaali isamaa ishullaabashada ama xelashada marada la xidho dana dhinac la banneeyo ama lasduuduubo walixtibaal doonyaysi fii hoobin waaxidin hal mara lagu doonyaysto wa an yarfaca arajulu inuu ninku kor u qaado ixdaa rijlayhi labadiisa logood midoo cala alukhraa midda kale korkeeda saaro walxaal huwa isaguna mustalqin uu u jiifo calaa dahri dhabardhabar taa lama ogol waa goor marka la diidaayo oo haddii dee maradu yartahay ama cawradaada ayna aamin ahayn inay faydanto qaala waxadaanaa isxaaq bn ibraahim wmuxamed bnu xaatim qaala isxaaq abarana waqaala ibnu xaatim xadaanaa muxamed bnu bakrin ahbarana ibnu jurajin qaala ahbaranii abu zubayr anahu samica jaabir bna cabdilaahi buu maqlay yuxadiu asagoo ka warrama warramaya ana nabiya sala allahu aleyh wasalama qaal lam tanshi ha soconin fii naclin waaxidin hal kaba ha ku soconin walaa taxtabi fii iizaari waaxid ixtibaa alixtibaa wey laa taxtab hadoonyesanin fii awbin oo fii iizaari waaxidin hal gunti aad haysatay ha ku xidhanin lowyaha cawradaada faydli walaa taakul bishimaalika biicida ka cunin walaa tashtamil samaa go'aha huwanin hal maro oo deena dhinac ka bannaan walaa tadac ihda rijlayka labadaada lugood midoodaas dul saarin cala ukhraa midda kale idaa goortaad istalqayta qadaadqadaad u saaxato iyo dhabar dhabar qaala waxadaana isxaaq bnu mansuur qal abarana ruux bn cubaad xadana cubaydاlah yacni bn akhnas can abi zubayr can jaabir bn cabdilah ana اnabiya salى اllah alيh walih wasalam qaal laa yastalqiyana axadukum axadkiina saaxamin uma yadacu uuna dejinin ixdaa rijlay labadiisa lagood cala lukhraa midda kale cawrada hadday faydmaysa wey baaban fii ibaaxati اlistilqaa qadaad in loo saaxdo oo dhabarka lagu saaxdo waa bannaanta wa wadci ixda rijlayn labadoo lagood midoodna la dul saaro cala lukhraa midda kale waa bannaanta tii horan waxaan soo marray ma bannaana ma iska hor imaanayaan maya xaalaad baa la kala dejinayaa waa xaalaad nusuusta shareecada wixii markaa la jamcin karo in la jamciyaa u horeeya wax walbaba intaan la aadin tarjiix ama naasikh iyo mansuuq la raaraadinin ama tawaqufba aan la aadin waxaa u horeeya jamci in amkana aljamcu huna amkan meesha way suuroobaysaa marka taa hore waxaa lagu xumbaarayaa cawradaada hadday feedmayso maradaada yar tahay ka baqaysa inaad taad saaxato maradii hoos kaaga dhacdo arrimaha noocaas oo kalea iska ilaali laakiin haddii aad aamin tahay oo dharkaada iyo howlahaada ay ku hagaagsan yihiin dhib ma laha wey xadaana yaxya bnu yaxya qaala qara'tu cala malikin can ibni shihaabin can cabaad bni tamiim can camihi adeerkiis oo cabdulahi bnu zaydah ibn cabdirabi ninkii abdullahi bnu zayd bnu caasim almazani weeyaane annahu ra'aa rasuul allah nabiga calayh salaam buu arkay oo mustalqiyan qadaadqadaad u jiifo fi lmasjidi masaajidka dhexdiisa waadican xaal uu dejiyey ixdaa rijlayhi labadiisa lugood midood cala lukhraa midda kale qaala xadaana yaxya marka waa ficilkii nabiga marka ixtimaal baa ficilka gala moogtahay ficilka ixtimaalka geli waxaa ka mid ah nabiga calayh salaam dharkiisa kada walaa suraa cabsi ma jirin kaana waxaa weeyaan qofkii arrintaasi ka baqaaya xadaana yaxya bnu yaxya waabubakr bn abi shayba wbnu numayr wazuhayr bnu xarbi waisxaaq bn ibrahim kulhum can ibni cuyaynata xa وxadana abu ظahir xarml qaala akhbarana ibn wahbin qaala akhbaranii yunus xw xadana isxaaq bn ibrahim wcabdi bn xumaydin qaala waxay dhaheen abarana cabdrazaq abarana macmar kulhm can zuhriy bihada isnaadi mila baabun wuxuu ku saabsan yahay annahyu reebid laiska reebay can itazacfuri zacfaraan in lasmariyo lirijaal raggi inuu ninkii ragga ahaa sida haweenkii isku cusburiyo sidii haweenkii inuu iscusburiyo isbaykuuliyo oo isdhadhalaaliyo oo iscadcadeeyo muyuucada noocaasa unuufay keentaa marka waxaa la dhahaa mukhanaf baa la yidhaahdaa waa mutashabbih min arijaali xaaluu ka mid yahay binnisaa isku ekaysiinayo wey malcuun buu noqonayaa marka arrintaa lama ogolo shuqulka haweenka ee lagu talagalay jirkooda inay jilicsanaadaan ay ahaadaan dad busaad ah oo libaas ah oo jilicsan oo lagu tanacumo lagu raaxaysto inuu ninkii loogu talagalay ragnimo iyo adeeg iyo jalab iyo waxqabad iyo adeeg loogu talagalay inuu sida haweenkaoo kale isku jilciyo oo intuu qalab ismamaryadeenna isagoo dhanba iska dhigo wax suusuubi ah markaa marka muxuu noqonayaa man tashabbaha qofaa minhu wey haweenku ka mid noqday haweenkaa raaco wey marka dambana wax kalaa dabada yay ku walataa gaaladu waxay u socdaan wax kale ma aha soco waxaa socotaba qofkii waxaa u quruxsanaanaya jinsigii haweenkii baaba u ficnaani qaabkay yihiin qaar baa marka is-ufaanay oo naaga iska dhigay qaar baa ayagoo ragoo qalabkoodii wata sida haweenkii loo kuday qaala xaddaana yaxya bnu yaxya wa aburabiic waqutayba bnu saciid qaala yaxya akhbarana xamaad bnu zayd waqaala alaakharaana xaddaana xamaad can cabdilcaziiz bni suhayb can anas bn malikin ana nabiya sala allah aleh ali wasalam nahaa wuxuu reebay can intazacfuri zacfaraan ismarmarin ninkii intuu fadhiista cilaan ismariyo zacfaraan ismariyo huruud ismariyo oo arrimaha noocaasa haweenka lagu yaqaana la yimaada qaabkii haweenkubu ku soo bixi qaala qutayba qaala xamaad yacni lirijaal ragga loo diiday waxadaana abu bakr bn abi shayba wcamr bn aqid wasuhayr bn xarb wibnu numayr w abu kurayb qaalu waxay dhaheen xadaana ismaaciil huwa bnu culaya can cabdilcaziiz bn suhayb can anasin qaal nahaa rasuulu llahi sala allah aleh an yatazacfar arajulu ninki inuu iszacfarareeyo way jirtaa arrintaa hadda maanta zacfaraanki laga tegey yaa kareenkii haweenka isku caddayn jireen baa la marsanaya la isticmaalaya oo raggii madmadoobaabaa casaaday oo haweenkii siday isku casayn jireen isku casaynaya waxaa noocaasoo kale ah waa arrimaha khatarta keenaaya ee u socota xaggaa iyo naaganimada haweenkuna inay rag isku ekeysiyaan looma ogolo inay haweennimadoodaasi ilaahay uu siiyey ay ku sharaf u tahay ay ku adkaystaan ragguna uu raganimadiisi ahaado laba jinsi isgarab socdo weeyaan oo aan isku dabeecad iyo isku abuur iyo isku jismi ahayn tarkiibka ilaahay uu ku abuuray ayaaba kala duwanba saasaa kala duwan ah, ilahay isku sidaa uma abuurin subxaana baabu marka walidaalika mukhanaf baa la dhahaa qaarkood nabiga guryaha ka saara waa ka dhihi jiray kuwa haweenkaas ku ekaysiiya ee ragga ah baabu wuxuu ku saabsan yahay fii sibqi shacri timaha oo la riinjiyeeyo wa shaybi ciradii oo la bedelo oo qofka hadduu ciroobo ciradiisa cad waa bedeli karaa farahba hadduu ka qaadana wax dhibaataah ma laha haddii gaar ahaan timihiisu ay qaarna cad yihiin qaarna madow yihiin hadduu uu maya xidhmo iyo waxmaryana dhibaato ma laha oo waa taqyiirin karaa waakiin waxaa la yidhi sawaad xadiidka waa soo socda in timihii qaarkooda hore lagu celiyo la wada madoobeeyo taas ayaa la diiday xadiidkaasoo ku imaan doonaa qaala xadana yaxya bn baya qala akhbarana abu khaytham can abi zubayr can jaabirin qaal utiya bi abi quxaafa abu quxaafa la keenay waa abubakar aabbihiis isagoo oday ah ow amase jaa waayba yimid isagaa yimid caamalfatxi sanadkii maka la furtay oo yowma alfatxi maalintii maka la furtay baa nabiga loo keenay wareesuu ra'suu madaxiisii iyo walixyatuu garhkiisi ood moodo milu haqaam buuhoodka kale awi haqaama buuhoodka kale waa geed geedaha kamida baadiyaha oo asagoo dhan wada cad asagoo dhan wada caddaada oo buush cad noqda ayaa haqaama la yidhaahdaa marka annaga dabuuhaad baana nagu fasiri jiray qof walbaba geedku ku fahmi karo tilmaan baa la rabaaun faqaamada oo kale ayaad moodaa madaxiisa caduda faamara wuxuu amray ow qaala faumira bihi waxaa ninkaa la amray ilaa nisaaya haweenkiisii la amray inay u istaagaan hawnihiisa qaala wuxuu yidhi hayiruu hada bishay ninkan timihiisa hala bedelo oo cirada kala duwanoo midna ciro quruxsanna waa jirtaa tu xoogow iska yar dhib badanna waa jirtaa foolxun taasoo kale marka in la bedelo wey وxadثna abu dاhir أحmed بن cmر أخbarna cبdاللh بن wهبi can iبni jurayjin can abi zubayrin can jaabir بn cabdالlahi qaal utiya biabi quxaafa waxaa loo keenay yowma fatxi maka maalintii maka la furtaa la keenay nabiga loo keenay wara'suu madaxiisa iyo walixyatu garkiisa aad moodo ka faqaamata bayaada cadida xaggeeda faqaama aad moodo waa geed faqaala rasuulu الlahi salى الlaه alيه wasalam ba wuxuu yidhi hayiruu hada bishay wuxuu ku bedela ama guduud ama jaalle ama muxuu ahaa bulu midabada oo dhan waa loo gelyahay wajtanibu sawaad madowgsa ka fogaada dawaa ka fogaada halkaasay qaateen culummada qaar oy dheen xaaraam weeye madaxa in la madoobeeyo ama timaha la madoobeeyo wajtanibu sawaadaasaa keenaysaa waa amar walamru bishay nahyu can idihi xaaraam weeyaan markaa ayay noqonaysaa nusuus kale oo sunankii ku soo aroorana way ku xoojinayaan halkaas qolaa daliishatay qaar qaar waxay leeyihin xadiidka wajtanibu sawaadan waa mudraj weeyaan bay leeyihiin oo war nabi ma ahee waa war oo uu leeyahay saxaabiga jaabir bnu cabdilaahi qaar baa saa yidhi daliil bay u baahan tahay cad oo tusaaya idraajkaas ayadana way u baahan tahay waa masale calaa kulli xaal culammada fuqahada maya qadiiman iyo xadiidan saxaabada xataa ay isku khilaafsanaayeen oo qaar baa qaba in laiska hagaajin karo madoobeyn karo beri aad baa loo jecel yahay oo cumar binu khadaab iyo cabdullahi binu muxuu aha cumaan binu cafaan iyo xasan iyo xusein iyo maxamed ibnu alxanafiy iyo cuqba iyo rag badan baa la dareerinaya xaafi ninka la yidhaha imaam nawowi iyo khayrba ay sheegayaan inay madoobayn jireen xataa abubakar cumar laga soo weraray inuu yidhi huwa ashkar yani timaha in la madoobeeyo ashkar lilnisaa'i wa arhab lilcadaa cadowana waxaa u cabsigelin badan in la madoobeeyo oo dee cadowgii ku arki lahaa oday dhacay waa xoog lagu kuu malaynaya markaas ka hor imaataan haweenkana sidaasay ku shukriyaanoo jecel yihiin ayay yidhaahdeen qaaruu jimaac bay soo guurinayaan haddii cadowga la tusaayo in la madoobaysan karo dhimala bay leeyihiin laakiin masalada ayada ah in madow dika laga dhigo arrintaa ayadaa nusuusteeda waa caddahay ugu yaraan tawaruc iyo xalaalmiirad in looga fiirsado weeyaan laakiin maxaa la ogol yahay waxa la yidhaahdo abubakar iyo saxaabada qaar ay isticmaali jiro layidhaahdo alxinaa maca katam katamka markaa iyo xinaha in laysku daro guduud iyo madow laisku dhex daray xoogowdeenna garhkii uuna eh, guduud cirana uunan ahayn madowna uunan ahaynoo isku yar dhexdar ah yardheyar bay kuuliyo taasaa yadagana kuu bannaan bay nusuusta qaar ku soo aroortay waxbay dhahaan marka baroog xinnaay waxbay sheegaan baabun fii mukhaalafati alyahuudi fi sibqi in yahuudda la khilaafo tima riijiyeenta oo gaalada iyo yahuuddu ma marsadaan xinna ma marsadaane khilaafa idinka wejigii madaxiinna xinna marsada xadaana yaxya bnu yaxya wabakr bin abi shayba wacamru naaqid wasuhayr bnu xarbi walafdu liyaxya qaala yaxya ahbarana waqaala aakharuun xadaana sufyaan ibni cuyayna can izuhri can abi salama wasulaymaan ibni yasaar can abi hurayrata dawsi radi allahu canhu ana nabiya sala allah aleh wasalam qaal ina alyahuuda wاnnasaara yahuud iyo kiristaan laa yasbuquuna ma maartay xineeyaan oo ma riinjeeyaan timahoodee fakhaalifuu idinka khilaafa oo midab iyo rinji mariya baabun laa tadkhulu malaa'ika baytan fiihi kalbun walaa suura malaa'igtu ma soo gasho guri ay uu ku jiro ama sawir sawir uu ku jiro malaigtu ma soo gasho waxyaalaha malaa'igta aanay la soo gelayn bay ka mid tahay malaa'igta la sheegayn waa malaa'ikatu araxma walistikfaar ama malaaikaalxafada malaaigta xafadada ah ee kiraaman kaatibiina yaclamuuna maa tafcaluun maa yalfidu min qowli laday raqiibun catiid kuwa iyagoo qofka sina ku zuuli maayaan weligood baaqil kama hadhayaan wax kasta uu sameeyo way arkayaan way la joogaan kuwa laakiin istikfaarta iyo muxuu ahaa wanaagga ducada iyo malaa'igta oo socota malaigta raxma la yihahdo kuwaas weya kuwaan imaanayn qaala xadaanii suwayd binu saciidin qaala xadaana cabdاlcaziiz bin abi xaazim can abihi aabbihiisu abi xaazima salama can abi salama bin cabdiraxmaan can caaisha radi allahu canha annaha qaalad waxay tihi waacadda rasuul allah nabigaa wuxuu la ballamay calayhi salaam waacadda rasuul allah nabiga calayhi salaam waxaa la ballamay jibriilu calayhi salaam malakul jibriil ayaa yidhi wakhtigaasaan kuu imaanaya muxamadow fii saacatin saacad buu la ballamay yaatiihi uu u imaanaya fiiha saacadda gudaheeda xilligaasay noo ahaato waan ku imaan buu yidhi fa jaءat tilka saaca saacaddii baa timid oo la gaahay imaanin wa fii yadihi nabiga gacantiisa waxaa ku jira casan ul fa alqaaha ushi buu tuuray biyadihi gacantiisii qofku markuu walbahaarsan yahay murugsan yahay waxbuu ku dhaqaaqaa maruu madaxa iskaga dhulbaaxo maruu maarata gacanta meel saarto maruu waxuu hayo iska tuuro maruu dhulka xarxariiqo waxyaalo laga garanayo inuu murugsan yahay ushi buu iska tuuray wa qaala wuxuu yidhi maa yukhlifu allaahu wacdah ilaahay ballantiisa iyo ballan uu galay ma buriyo walaa rusuluh rusushiisa oo bashar rususha malaa'igta iyo ila malaaigtu rusushu malaigna way noqotaa basharna wuu noqdaa marka walaa rusuluhu rusushiisana ballan kama baxdee jibriil maxaa ku dhacay marka jibriil ballan kama bixee oo rususha ilahi o dhan baan ballan ka bixine maxaase helay wakhtigii waa la gaaray mana joogay abayarow maxaa qabsaday ayuu nabigu yidhi calayh salaam waa walbahaaray maxaa dhici doona uma altafat xoogoo markuu joogay inuu gurigiisaa uya fiiriye nabiga gurigiisa sariirtiisa hoosteedii inuu saa u fiiriyey faida jarwu kalbin ay yar yani ay ilmo ahoo yar yaaba taxta sariirihi nabiga sariirtiisa hoosteeda ku jiraba faqaala markaasuu nabigu wuxuu yidhi yaa caaisha caaishaay mataa dakhala haada alkalbu ayga goormuu soo galay haahuna meesha goormuu soo galay sariirta hoosteeda faqaalat waxay tahi wallaahi maa daraytu wallahi baan ku dhaartay ma ogi fa umira bihi waxaa la amray ayga in la saaro fa ukhrija waa la bixiyey fajaaa jibriilu jibriil markiiba waa soo degay eygaasu isha ku hayey oo ula soo geli lahaa waa yimid jibriil faqaala rasuulu llahi sala allah alay wasalam baa wuxuu yidhi waacadtanii waad ila ballantay jibriil fajalastu waxaan u fadhiyey laka adiga daraaddaa baan kuu fadhiyey meeshan falam ta'tii imaadan imaanin waa la ayaab tacajub weeyaane maxaa dhacay faqaala jibriil wuxuu yidhi calayhi salaam manacanii waxaa i reebay alkalbu eyga aladii kaana fii beytik gurigaada ayay ku jiraa reeba buu yidhi inaa annagu macshar almalaa'ika haddaan malaa'ig baan nahay guud ahaan laa nadkhulu ma gallo baytan guri fiihi kalbun ay ku jiro walaa suuratu sawirro lagu xidxidhay midna ma soo galla buu yidhi balku jibriil calayhi salaatu wasalaam marka waa xayawaan najaas ah oo najisul ah oo nijaasadiisa ay muqallado tahay walidaalika ayaa waxaa uun isticmaalo ama haysta xaajala'aan khubaada dadka khubaada ah alkhabiiaatu lilkhabiiiin gaaladu guryahay dhiganayaan saabuun bay ku dhaqaayaan shaan baa lagu dhaqi cuntaa la siini sariiraha lagu saasaaxinaya limaada liannahum khawaaa wاlkhabiiثaatu lilkhabiiثiin wاlkhabiiثuuna lilkhabiiثaat alkhabiiثuuna lilkhabiiثaat wاlkhabiiثaatu lilkhabiiثiin waay marka day marka xayawaankaasi ajnaasiisa ay muqallaba ka tahay wey waxay ku dhexaysanayaan malaa'igtiiba xataa ayna soo gelayna guryahooda ma soo gelayso ilaa kalbi iyo ay shareecada ay ku ogolaatay mooyeene waxaan soo marnay saddex ay oo la ogol yahay kalbu maashiya aw kalbu saydin aw kalbu xartin haddii aad beerta ku ilaaliyo ama xoolaha kuu dhowro ama aad ku ugaarato kaa shareecadu baa ku ogolaatay wixii shareecadu ay ibaaxayso ay bannaanaysayna intay shareecada kuu banayso haddana lagugu ciqaab in malaa'igta lagaa reebo oo malaigta ay kaa fogaato ee wixii ilaahay kuu banneeyey malaa'igta ma reebayso wey ee kuwa kale weeyaane layska samaysto amaa sawirada iyo suurka sawirka hadduu yahay mid miaal ah oo la sawiray yacni sidaa xayawaanka oo dhan asagoo mujasama waa libaax dhan oo meesha fadhiyo oo naftu la gelinin halkaas fadhiyo asagoo dhanba lugihiisi iyo gacmihiisa eero eero sagaaro iyo xayawaan iyo dad sawirro ah kaasoo kale wey khilaafka ma taagna xaaraannimadeeda waa xaaraan hadduu yahay sawir loo dhiganaayo tacdiim iyo weyneyn tacdiim iyo weyneyn loo dhiganaayo asagoo meesha guryaha lagu dhedhajinaayo tacdiimin iyo weyneyn darteed ayadoona xaaraan weeye ma banaana oo waxay soo gelaysaa arrimaha khatarta ahee ilaahay hayrkii in la tacdiimiyo oo banaaneen bay soo geli hadday noqoto sawirrada asagaad oola jeedo qof wanaagsan buu ahaaye bal waa ku xasuusan cibaadadiisuna ayaduna ma banaana qowmu nuux calayhi salaatu wasalaam waxay ku halaagsadeen oo shirkiga gaalnimada u soo gashay dadkii saalixiintaaba intay sawiro ka sameeyeen inaan cibaadadan ku xasuusanayna cibaadadoodii markii dambe kuwii dhinteenna kuwii ka dambeeyey shaydaan baa u yimid wixii la caabudaayo waa kuwan wudan iyo suwaac iyo yaquuth iyo asnaamtaas iyay marka dambe isku bedeleen ayaduna mamnuuc weeyaan xaaraam weeyaan hadday tahay ayaduna sawirada la'aa qofku uu samaysana aruursanayo wax albamka la yidhaahdo oo kale oo wax allaala wixii dadkiisa iyo qaraabadiisa iyo eelgiisa o dhan buu meel ku aruurinaya ku jamcinaya ayaduna wax wanaagsan ma aha maxaa yeelay qof baa ka dhiman aabbihii baa dhimani walaalkii baa dhimani sawirkiisa waa haysataa kulamaa ra'aytahu xasinta mar alla markaad aragtaba waad walbahaaraysaa marka tadajudulxusun inuu mar walba uu ku cusboonaysanaado wixii aad walbahaar ahaayed iska ilowday eed ka sabirtay mar walba inuu ku xasuusiyo ayay noqonaysaa waxaa ayaduna wax wanaagsan ma laha ama sawirada loogu talagalay bidaaqada shakhsiyada iyo qofka waxyaalaha maaragtay uu ku baahan yahay kabaanadiisii iyo masharciga iyo waxyaalaha khiyaaratu eh, ruqsada gaariga iyo waxaasoo dhan waxaa xaajo darteed iyo baahi darteed ay tahay dhib male waxaan kaloo dhib lahayn wixii tasaawiiroo cilmi iyo macrifo iyo wasaa'il idaaxa oo dadka wax lagu fahansiinayo qofkii libax weligii ma arkinba arday weeyaan in wax bartaa la rabaa haddaad u sawirto kutubta waa aragtay qawaamiista munjidka oo kale iyo qawaamiista qaar markaad fiiriso waxaa isku qoran shaygii iyo magacii iyo suuradiisii si loo fahmo darteed ayaduna laa maanic in allah lama dhibaata culamadu hadalladaasay gelgeliyaan qaala xaddaana isxaaq bn ibraahim alxandali akhbarana almakhzuumi xadaana wahayb bnu khaalid can abi xaazim bihada اlisnaad ana jibriila calayhi اsalaam wacda rasuulala nabiga calayh salam uu ballamiyey an yatiya inuu u imaado fadakara alxadiida walam yudawihu ka tadwiili ibni abi xaazim ibna abi xaazim si uu dheeray kale midkan mutaabaceenaya oo wahayb binu khaalid ah abi xaasim ka warinaya saa umuu asagu saa asaga umuu wiilkiisa cabdilcaziiz bin abi xaasim oo kale muuna raacin xadaana xarmala binu yaxya akhbarana ibnu wahbi akhbarana yunus ibnu yaziid can ibni shihaab azuhri can ibni sabaaqin ana cabdallahi bni cabaasin radi allah canhuma qaal ahbaratnii waxaa ii warantay maymunatu maymuuna bint alxaaris alhilaaliya um lmu'miniin xaaskii nabiga calayhi salaatu wasalaam radia allahu canha ana rasuula allah sala allahu alayh waali wasalam nabiga asbaxa wuxuu ahaaday yowman maalin waajiban mid walbahaarsan waajib waxaa weeyaan waa murug aamus iyo goris ay la socoto qofka waa aamusan yahay waa murugsan yahay kadib madaxa iyo dabalku lalminayaa keligii weeyaanoo dadka lama hadlaayo qof kasta oo arka wuxuu arkayaa qofkan inuu walbahaarsan yahay o murugsan yahay ayuu arkayaa faqaalad waxay tihi maymuuna yaa rasuul allah rasuul allow laqad istankartu waxaan inkiroon la yaabay hayataka hayadaadii mudulyo maantaoo idil caadi ma tihid sidaada hore ma tihid waxbaa kugu dhegana maxaa la murugsan tahay qaala rasuulullah nabiga alai slam wuxuu yidhi ina jibriila malakuljibriil baa kaana wacadanii iballamiyey an yalqaniya ilqaani inuu ila kulmo alleyla caawa saacad buu iballamiyey falam yalqanii ilama kulmin ama wallahi baan ku dhaartay maa akhlafanii jibriil ballan igama bixin aadana ooma laha malaa'igta ilaahay ee macsuumiinta buu ka mid yahay horgalla ka yahay oo waayeel u yahay marka wax kalaa dhacay waxa dhacay baan ka walbaarsana wuxuu noqon doono qaala fadalla rasuulu ullah nabiga calayh salaam wuxuu ahaaday yowmahu maalintaa daalika ee kaasa calaa daalika murugtaa iyo intidaarka iyo sugiddaasi ayuu ku sugnaa uma kadib waqaca fii nafsi si walba hadduu wax u maamiyey oo u fikiray naftiisa waxaa ku dhacday jarwu kalbin ay yar oo dhal ah oo taxta fustaadillana teendhadaanaba hoosteeda ku jira ayuu nabiga calayh salaatu wasalaam arkay ka fikiray fa amara bihi wuxuu amray in la saara fa ukhrija waa la saaray caaishana gurigeedii ayadoona laguma ogeyna mar dambaa la arkay uma akhada biyadihi fanadaxa makaana meesha iyaga uu ka kacay yuusaa ugu firdhiyey nabiga calayh salaatu wasalaam nadaxa makaana biyuu ku shubay nadxu bimacnaa qasala biyuu ku shubay maca alghalaba ilaan dhulka markii la dahiraayo biyaha aad looga badiyaa nadxigana waa lagu cabiraa qosliga mararka qaar fanadaxa makaana ee hasala makaana ou saba almaa calayhi ku shubay biyihii nabiga calayh salaam asagoo ka baqaayo kaadiiiy wax saasoo kale ah inuu meesha oga tegay oo ku kaadiyey maalikiyaduna waxay leeyihiin nadaafad darteed weeyaanoo najaasatulkalbi baybay diidayna iyagu qowlkooda marjuux wey falamaa amsaa laqiyahu jibriilu markii galab la jooga jibriil baa la kulmay nabiga calayh salaam waa soo degay jibriil faqaala lahu nabigaa ku yidhi qad kunta wacadtanii waxaad ii ballamaysay an talqaanii inaad ila kulanto albaarixa xalayto waa kana waa iga daaday maxaa dhacay qaala ajal waan runtaaye walaakinaa annagu malaa'ig haddaan nahay laa nadkhulu baytan guri ma soo gallo fiihi kalbun ay ku jiro waa nijaas walaa suuratun sawirro ayaguna ma fiicna oo khalqiga ilaahay oo la shabbaha soo galaaya faasbaxa rasuulullah nabiga calayh salaam yowmaidin wuu waabariisay faamara nabiga calayh salaam amar caama ayuu soo jeediyey ummadoo dhan amara wuxuu amray biqatli kilaab haddiiba malaa'igta ilaahayba ayna noo soo gelaynin eyd darteed ay hala baabi'iyo yiri nabig alay slam meeshaad ku arataan eyd hala toogto hala dilo xataa inahu yaamuru wuxuu amraya biqatli kalbilxaa'idi sakiir beerta yar eyga ilaaliya hala dilu yiri qofkiina wuu ilaashan karaa beer yaroo agga aggaba heeh laga dhigi kara wey wayatruku wuxuu ka tagay kalbalxaa'id ilkabiir beerta weyse eygeeda hala iska daayo lilxaaja baahi baa jirtee inta kale markaas tabaadiya ka imaata eyga wadata waa la qaban waa laga dili markii dambe nabiga calayhi salaatu wasalaam faraha ka qaada buu yidhi nusuustii lafahan guryaha yaan la kaysanin saddexdaa nooce eyda ahee loo baahan yahay mooyeene eyga la iska ilaaliyo xadaanaa yaxya bnu yaxya wa abubakr bn abi shayba wacamru naaqid waisxaaq bn ibraahim qaala yaxya waisxaaq waxay dheheen akhbaranaa waqaala llah qaraana xadaanaa sufyaan ibni cuyaynata can zuhri can cubaydillaahi can ibni cabaasin can abi dalxa can inabiy sala allah aleh wasalam qaal laa tadkhulu almalaa'ikatu ma soo gasha baytan guri fiihi kelbun kel ay u yahay walaa sawrata sawr uu yahay laaya buu yidhi nabiga alai slam ilaa kelbal calquwa markii dambe wuxuu iska daaya eyga saa'ilka ee xoolaha iyo dadkaba waxyeelaa ama aswadka ee madow fa inahu shaydaan kuwaasa laga soo reeray xadaanii abu daahir waxarmala bin yaxya qaala ahbaranaa ibnu wahbin ahbaranaa yuunus can ibni shihaabin can cubaydillahi bn cabdillahi bni cutba annahu samica ibnu cabaas buu maqlay radi allahu canhuma yaquul samictu abaa dalxataan maqlay radi allahu canhu yaquul samictu rasuula اllahi sala اllahu alayh waalih wasalama yaquul laa tadkhulu malaa'ikatu beytan fiihi kalbi walaa suura وxadaثnaه isxaaq بn ibrahim وcabd بn xumaydin qaala akhbarana cabdالrazaq akhbarana macmar can الzuhri bhada اlisnaad midl xadiiث yunis wadakara اlakhbaar akhbaartii fi isnaad sanadka ku jirtay dakara alakhbaara buu sheegay fi isnaad akhbarana akhbarana akhbarana buu ku wariye wey akhbaar akhbaarta saas qala xadaثna qutayba bnu saciidin qala xadaثna layثu can bukayr ibn cabdillaah can busr bn saciidin can zayd bn khalid الjuhani can abi طalxata abu dalxu ka wariyay saaxibi rasuuli الlah abu dalxata zayd bnu sahl radi allahu canhu saaxibu rasuuli illaah sala allah alayh waalih wasalam annahu qaala wuxuu yidhi ina rasuula allahi rasuulka ilaahi calayhi salaatu wasalaam qaala wuxuu yidhi ina almalaa'ikata malaa'igtu laa tadkhuluu ba soo gasha beytan fiihi suura sawir leh qaala busri wuxuu yidhi uma ishtakaa zaydun bacd zayd ibnu khaalidkii xadiidka warinaya abudaxa ka warinaya yaa xanuunsaday cudasheekh hadduu xanuunsado waa in lasoo salaamo sooma gurya loogu tagay facudnaahu waan booqanay buu yidhi booqashaan ugu tagnay waa ardadiisii busri ibnu saciid iyo raggaas weeyaan cudnaah faidaa calaa baabihi albaabkiisa waxaaba ka lalmada sitrun daah fiihi suuratun sawir ku dhegan daah sawirra leh ayaaba gurigiisa ka lalmada qaala faqultu licubaydillaahi alkhawlaani oo wada soconaa waxaan ku yidhi rabiiba maymuuna maymuuna rabiibkeedaha gurigiisa ku noola zawjiy nabi sal slam ya waxaan ku yidhi alam yukhbirnaa zaydun zayd soo nooma sheegin can suwari sawirada inay xun tahay oo malaa'igta xataa inaan guriga soo gelaynin yowma alawali maalin hore maalin hore soo kii sheekha noo sheegay ma aha in sawirada qofka sawirada gurigiisa malaa'igana soo geleen la ogoleen waase maanta daahiisii faqaala cubaydullahi baa wuxuu yidhi alam tasmacuu soomaada maqal xiina qaala markuu sheekhu yidhi ilaa raqman inuu yahay mooyeene raqman yacni wax oo naqshi ah oo xarar ah lagu xararay fii fawm maro sawirkaa laba ah midna waa mujaham oo jasad buu leeyahay oo gaar buu u taagan yahay midna waa wax maro ku yaalla oo iska maarata sawirro oo marada ku dheggan taasoo kay ka soo reebay maaha sheekhu fii fawm tanu marka leeyahay waa masalada qaar culimmada ay qabaan oo xadiidka madhab zayd ibnu khaalid weeyaan oo inuuna sawirkii muxaramkaa lannahu sawirka ilahay axyuu maa khalaqtum waxaad abuurteen nooleeya la dhihi waa midka mubaahaadka khalqi ilahay la shabahay ee gacmihii loo yeelay ee lugihii loo yeelay <coughs> ee madaxii loo yeelay keliya nafta in lagu ay u dhiman tahay kaawaa mid kala diidan yahay saas culimo qabtaa jirta taa madhabka zayd binu khaalid weeyaan qaal xadaana abu daahir ahbarana ibnu wahabin ahbaranii camr bnu xaarif ana bukayr bn ashaj xadaa ana busr bnu saciid xadaa ana zayd bn khaalid aljuhani xadaa wamaca busrin cubaydulahi alkhawlaani baa la socday oo booqashay tageen ana baadalxa xadaa ana rasuula nabiga calayhi salaam qaala laa tadkhulu malaaika baytan fiihi suura qaala busri baa wuxuu i famarida zayd bnu khaalid zayd bnu khaalid radi allahu canhu baa yaa xanuunsaday jiraday zayd bnu khaalid baa xanuunsaday ayib facudnaahu waan booqannay faidaa naxnu fii beyti waxba nagu soo kadiye o nagu soo booday waxaana filayn faidaa naxnu fii beytihi gurigiisii bisitrin daah fiihi tasaawira sawira leh ayaaba guriga u xidhanba faqultu licubaydillaahi alkhawlaani baan hoosta kala hadlo waxaan ku idhi alam yuxadinaa fi tasaawiir soo sawiradii nooma sheegin ila ardada waa mutaabicinayaan qofka wax u sheegaayo ama muxaadareen ama u harinayo sankay sanku hayaan wuxuu sheegoo dhan baa la fiirinaya bal hal dabaqa huwa am laa laakiin iclam annahu laysa bimacsuum inuuna macsuum ahayn ogow qofkii ku wacdiya kuu muxaadareeya wax kuu akhriya macsuum ma aha ah, la yaab weyn yani way tahay la yaab laakiin ogow inuuna macsuum ahayn culimmadii baa waxaa samaysay iyo sheekhii baa waxaa sameeyey iyo waxyaalaha noocaas oo kale ah ee dadka ay ka dhiganayaan sidii nabi gafay oo kale ambiyada unbaana gafin oo macsuumah wixii ka soo haroo dhanna waa bashar yusiibu wayukhdi waana asibaa xaqa waana gafaa cumuuman laakiin culimmadu waa dadka ugu wanaagsan mujtamaca mar walbaba ay joogaan kuwa ugu roon weeyaan oo meesha ayaga ay ka hafasaadaan inta kalena waa ka sii daranayaan marka alam yuxadidna fi tasaawir qaala inahu qaala wuxuu yidhi ilaa raqman fii thoob sawir oo dhan ma diidana sheekhe midka oo raqam fioobah sawirka marada ku dhegan een mujahamkahayna jidhka lahayn kaasuu ka soo reebay alam oo soomaalida maqal maalintii qultu laa maya ma maqal qaala balaa waa yidhi qad dakara dalika waa sheegay waa ka riday xadaana isxaaq bn ibrahim akhbarana jariir ibn cabdilxamiid albabi can suhayl bin abi saalixin can saciid bin yasaar can abi lxubaab mawla bani najaar can zayd bn khaalid aljuhani can abi dalxat alansaari qaal samictu rasuula اllahi sala اllah alيh wasalam yaquul laa tadkhulu malaa'ika ma soo gasha beytan guri fii kelbin ay ku jira walaa tamaaiil kanay ku dhegeen tamaaiishu timtaalku waa sawir mujasam ah oo gaarkiisa u taagan wey oo meelaha waad aragtay xayawaanka sawirada xayawaankii la sawira saa iskaga taagan qaala faataytu caaishataan u imaaday faqultu waxaan ku yidhi ina hada yukhbirunii kan wuxuu iga warramayaa abu dalxa ana nabiga sal slam qaala inuu laa tadkhulu malaa'ika baytan fii kalbin walaa tamaaiil fahal samicta rasuul alla nabiga alay slam ma maqshay dakala dalika arrinkaas sheegay faqala waxay tahi laa maya sidaa abu dalxa u shegay anima maqale walaakiinse uxaditukum waxaan idiin sheegaya maa ra'aytuhu facal anigu ma maqal nabiga waxba kama maqal laakiin wax nabiga uu sameeyey baan kuu sheegi oo ficilkiisii ah ra'aytuhu waxaan arkay nabigu kharaja baxay fii ghazaatihi duulaamadiisii dagaalka u baxay fa akhadtu waxaan sii diyaarsadon sii qaatay namatan gabadha diba gurigeeda laga baqay ninkeeda waxbay usii diyaarisaa gurigi baan sii hagaajiyey waxaan samaystay namad mara jilicsan oo marra sariiraha la korsaarto sariireeda mararka qaarkood meel lagu xidho oo khamal aho jilicsan namadan fasatartu cala albaab albaabkii baan ku xidhay yuu yidhi soo marray xadidkii jaabir falama qadima fara'aa namad markuu nabigu soo galay oo arkay maradan guray ka lalmataa caraftu alkaraahiya nacitaan iyo kohorsho ayaan gartay fii wejhi nabiga wejigiisa nabigaan rabay inuu iisoo dhoola caddeeyo farxo oon ku aqaanay wejigiisa isbedelay baan arkay inuu wax nacay fajadabtuhu fajadabahu marada ayadee doortay soo gooyo gaf soo siiyey xataa hatakahu markaasuu kala gooyey oo qadaca waa kala jaray isku mid wey marada buu kala gooyey taqyiiru lmunkari weeyaan bilyad sawirada waxbaa ilahayd wa qaala wuxuu yidhi ina allaha alle lam yaamurnaa nama amrin an naksuwa alxijaarata wadiin riwaayo kaloo sawirra inay lahayd waa imaan doontaa tanna wuxuu diidan yahay derbiyaha in maryo lagu xidhxidho in allaha lam yaamurnaa naksuwa alxijaara inaan dhagax aradbixinno dhagax inaan arad bixinno wadiina iyo dhoobo guriga dhoobada ka samaysan inaan aan maryo ku xidhnoon arad bixinno ilahna ma amrin inta xaajada ah dariishada iyo iridkiiyo waxyaalahasaas oo kalea marka masaladan ayadaa xadiid dheeroo waa jira isagana oo lafdigeenna kusoo aroora kusoo ku dhammaada ilama amrin inaan dhagaxyaha iyo dhoobada iyo aan carab bixiyo xadiidkaas alfaadiisa qaar ka mid ah waxaa ku soo arooray musnad axmed weeyaane in maryaha marya xariir ay ahaayeen marya xariira inay ahaayeen guud nabiga calayh salaatu wasalaam hadday sawir ahaydna waa masalo kale oo imaan doonta haddii kale zuhdi ayuu nabigu u diidayaa markan quruxda badan iyo waxaan iyo in heerkaa la gaadho oo maryihii derbiha lagu xidho waa zuhdigii nabiga calayh salaam uu addunyada ka saahiday ayay qayb ka tahay oo ka mid tahay ayib faqadacnaa minhu waan kala googoynay maradii wisaaratayn laba barkimood baan harqad ooga dhignay waxashawtuhumaa waxaan ku cubay liifan liif falam yacib daalika arrinkaa calaya iguma ceebeynin haddaan kala gooyay oo aan laba harqadood ka dhigay oo nabiga haddana aan siiyey taa iguma iima diidin ee middan bannaanka taalle farqaha leh ama muxuuha ah sawirada leh sawirku hadduu mumtahan yaha la ihaanaysto oo wax lagu socdo ama la barkanaya ama lagu fadhiisanayo uu yahay waxaa dhibaato ma leh ayadoo bacda nusuus tanaha ka mida ah ishaaraysa laakiin hadduu yahay sawir muxtarama ah, meeshaa lagu taagay oo lagu qurqurxiyey taasaa la diidan yahay xadaanii zuhayr binu xarb xadaana ismaaciil bin ibraahim can daawuudin can cazata cazra can xumayd bin cabdiraxmaan can sacd bin hishaamin can caaisha radi allahu canha qaalad waxay tidhi kaana lana sitrun fiihi tamaahiilu daa'ir waa kan marada waxaa ku sabaysnaa sawiro tamaaiil sawiro daa'irin shimir shimir sawiradiis waliba shimbirkaasi waxaa loo sii sameeyey haddana ka hay'ati alkhuyuul fardihii oo kale sida fardihii oo kale waa faras xagga wejiga markaad fiiriiso garbaana loo sameeyey marka waxay ka wadaan farduhu waxay u ordaan sida shimbiraha surcatu aljaryi oradbadnida yaa kaanahu daa'ir shimbir oo kalea ah. sidanay marka ka wadaan marka caaisha iyadoo yar oo arrimahaas nabiga alay slam xaaskiisiiba arkay wuxuu yidhi xaggeed ku aragtay faras faras muxuu ahaa eh, garbale xaggeed ku aragtay oo sida shimbirka oo kale oo baarrimo xaggeed ku aragtay waxaana noo sheegay tiri nabi sulaymaan fardihiisi inay sidaa ahaayeen markaasuu nabiga ku qostay oo kama qaala calayh salaam oo kama kaana kaana laa sidru fiihi tamaaiilu daa'irin shimbir sawiradiis daah ama astur lagu sawiray ayaan lahayn bay tiri wa kaana daakhilu qofka saa u soo galo guriguna wuxuu ahaa idaa dakhala markuu saa u soo galo istaqbala waa qaabilaya saa markii loo soo galana asaga kaa hor imaani faqaala lii rasuulu llah nabiga alai slam baa ugu yidhi xawilii haada waxaan iga wareeji dhinaca iga mariya fainii anigu kulamaa dakhaltu markaan soo galo oo fara'aytuhu aan arko dakartu dunyaa adduunyadii baan xasuusanaya zakhrafadeedii iyo quruxdeedii iyo dhalaalkeedii adduunyadii baa qalbigayga soo gelaysa mar raba adduun qalbigayga inuu soo galo nabiga calayh salaam qaalad waxay tihi wa kaanat lana qatiifa sijaayad baan lahayn kunnaa naquulu aan dhihi jirray calamuhaa xariir midabadeeda xariir weeye aan dhihi jirray dhalaalka fa kunnaa nalbasuha waan xidhan jirray waan soo marray xariirtu haddayna afar farood ka badnayn dhibaato aynana lahayn xadaaniihi muxamed bn muhanى xadaana ibn abi cabdi wcabdulaclى bihada اlisnaad qaala ibn muhanى wuxuu yidhi wazaada fiihi yuriidu cabdulaclى falam yamurna rasuulu اllahi sala اllah alay slam biqadcihi markii barkin loo bedelay ayuunan markaa in la googooyo unan amrin laakiin markay daaha ahayd hatakahu binafsihi asagaa gooyey nabiga calayh salaam qaala xadaana abu bakr bn abi shayba wa abu kurayb qaala xadaana abu usama can hishaam can abihi curwa can caaisha radi allahu canha qaalat qadima rasuulu nabiga calayh salaam baa soo galay min safarin safar buu ka yimid waqad satartu anoo asturay oo xidhay calaa baabi albaabkay durnuukan baan ku xidhay durnuuk yacnii waa wuxuu la mid yahay midda haddaan soo maray naga kale Ah, midaan soo maraynay oo namadkii iyo durnuuga iyo lafdiga kale imaan doono haraam iyo intaba waa isku macno wey haraam inta waa isku macno waa maro shiricsan oo sawirana la marmariyey qadima rasuul min safar wakasatartu calaa baabi durnuukan fiihi alkhaylu farda lagu sawiray dawaatu اlajnixa farda garba leh sida shimirkii oo kale ayaa ku sawiran fa aamaranii nabigaa amray inaa meesha ka qaado fa nazactuu meeshiiaan ka oo ka bixiyey waxadaana abu bakr bn abi shayba xadaana cabduhu xa وxadaثna abu qurayb xadaثna wkiil bhada islam walaysa fi xadiiثi cabdata qadima min safr kuma sugn xadaثna mansuur bn abi muزaximin qala xadaثna ibrahim bn sacd can الzuri can qasim bn mxamedi can caaisha qaalat dakhala calaya rasuulu الlah nabigaa ii soo galay calayhi الsalaam wa ana musatiraة bqiwaamin aniga oo ku asturtay daah ka dhigtay biqiraamin durnuug ama namad maro daah ah fiihi suuratun sawirale sawir kale waan soo maray tamaahiilu daa'irin iyo khaylu dawaat alajnixa iyo isku wada macno wey xadiidku hal siyaaq wey hal dhinac buu ka socdaa ruwaadda unbaa alfaadda kala duduwaaya marka riwaayat alxadiidi bilmacnaa baadna ka fahmay inuu meesha ku jiro wailaa xadiidku waa hal fatalawana waxaa isbedelay wajhuhu nabiga wejigiisi baa isbedelay calayhi salaatu wasalaam inkirid iyo micidii caro uma tanaawala sitra daahi buu nabigu laacayoo fahataka meeshii buu ka soo gooyey faqad daca waana kala gooyey uma qaala wuxuu yidhi ina min ashaddi innaasi cadaaban yowma alqiyaama maalinta qiyama dadka ugu cadaab kulul aladiina waa kuwa yushabihuuna bikhalqi illah khalqi ilahi shabahaya marka raqamanti zayd bnu khaalid bujuh riwaayadiisii inay ka xoog badan tahay middanon sawirka nooc kastaba ha ahaadee ama maraha ku dheganaado ama iskii munfasil ha u ahaado ha socnaado intaba inay soo wada gelayaan baad xadiidkan loo daliishanaya وxadثnii xrmلة بن yaحyى أخbarna iبن whbi أخbaranii yuنس can iبn shaabi can qاsim بn mحamed أna caaئiشha xadaثته أna rasuul الlahi salى الlaه عليه وsلم dakla calayha caaئiشha u soo galay bimidli xadiiثi ibrahim bn sacdin غayra أnahu qaal ثuma ahwى ilى الغirاab daahi buu nabigu yuu gacanta ku foorriye o laacay fahtakahu biyadii gacantiisu ku kala gooyey xadaثnahu yaحyى ibn yaحyى وabubakr بn abi shayba وزhayr بn xrb جamيiعا can ibni cuyaynata xaw xadaثna isxaaq bn ibrahim وcabd bn xumayd qaala akhbarana cabdالرaزاq akhbarana macmar can الzuhri bhada اlisnaad wfي xadiiثayhima ina ashad الnaasi cadaaban lam yadkuraa min ina min ashad الnaasi mina dhihine ina ashad الnaasi buu ka bilaabay kuwa ugu daran cadaaban iyo min ashaddi naasi kuwo kalea yaa lakula jiro oo ashaddu naasi way badan yihiin marka minhum waxaa ka mida saasay noqonaysaa waxadaana abubakr bin abi shayba wazuhayr bn xarb jamiican can ibni cuyayna sufyan walafdu lizuhayr qala xadaana sufyan bn cuyayna can cabdiraxman bn qasim can abihi qasim bn moxamed bn abubakr anahu samica caaishata u maqlay taquulu caaisha ole dakhala calaya rasuulu ullah nabiga calayhi salaam baa ii soo galay walxaal qad satartu aan asturoon xidhay sahwatan dariishadaydii sahwadu dariishadana waa la yidhaahdaa iridkana waa la yidhaahdaa meesha yar gondoobka guriga oo gondoobkiisa soo qalloocsanna waa la yidhaahdaa ardaaga horena waa la yidhahdaa iyo gosada sahwa talniib waxaan ku xidhnay biqiraabi daah fiihi tamaaiilu sawiro leh falamaa ra'aahu markuu nabiga arkay hatakahu waa kala gooyey watalawana wajha wejigii sidaa isbedelay cadho darteed wa qaala wuxuu yidhi yaa caaisha caaishaay ashaddu nnaasi cadaaban dadka waxaa u cadaab daran cinda allahi yowma alqiyaama aladiina kuwa yudaahuuna shabbahaya bikhalqi illaahi shabbahaya oo ilaahay khalqigiisii u abuuray sawirkii la sawiraayey ee wax loo ekeysiinayey ilahay shabihiisa axyumaa khalaqtu baa la dhihi doonaa qaalad caaisha waxay tidhi faqadacnaahu waan kala googoynay fajacalnaa minhu waxaan ka yeelay wisaara barkin baa nabiga oga dhignay aw wisaaratayn laba harqadood baan ka dhignay oo barkimaa xadaana muxamed bn muana xadaana muxamed bnu jaafirin qaal an shucbat xadaana shucba can cabdiraxman bnu qaasim qaal samictu lqaasim baan maqlay alqaasim binu muxamed bnu abibakr sidiiq abu muxamed baa la dhahaa u fiirso sida soo imaan doonto samictu alqaasim baan maqlay oo cabdiraxmaan baa ka warinaya wiilkiisii ah yuxadiu asagoo warramaya can caaisha ka warramayo eedadiisa annahu kaana lahaa caaisha waxay lehay fawbun maro fii tasaawiir sawirrale daaha mamduudun ilaa sahwatin dariishadda alaabta la saartay iyo saa loogu xidhay fa kaana nabiyu sala allahu aleyh wasalam yusallii ilayhi xaggiisi uu tukan jira dhinaca qiblabay ka xigtay faqaala nabiga wuxuu yidhi akhirihii cannii gadaal iga mari qaalat faakhartuu gadaal baan ka mariyay fajacaltu wasaa'ida kadibna waa kii la kala gooyo barkimaha laga dhigay waxadaanaa barkimihii marka waxaa loo diid dhib ma laha waa mumtahan sijaayadii lagu tukanaayey iyo ama maarata lagu fadhiisanaayo lagu istaagaayey iyo barkimihii iyo hadday tahay sawirada noocaasa aan la ihaanaysanayeen aan la koolkoolinayn inay muxtaram iyo tacdiim midna lahayn inayn dhib lahayn baa qaar u qaateen culimmadu وxadثnah إسحاq بن إبراhيم وcقبة بن mkrبin عن سacيid بن cاmr الxاw xadثnah إسحاq بن إبراhيم أخبرna أbu cاmr الcaqدي جميعا عن شhعب بن hذا الإسناad xadثna abu bكر بن abi شhayبة qال xadثna wkيع عن سفyاn عن cabdالرحمن بن الqاسم عن أbيه الqاسم بن mحamdi can caaisha radi allahu canha qaalad waxay tidhi dakhala nabiyu nabiga calayhi salaam baa soo galay calaya anigu ii soo galay walxaal qad satartu anaa xidhay namadan wakaa hadba macna lagu sheeg qiraam namad ruug waa isku wada macno fiihi tasaawiir sawirraleh fanaxaahu meesha buu ka zuuliyey faاtakhadtu minhu wisaalatay laba barkibood baan ka dhigay harqaba oga dhigay waxadaana haaruun bnu macruuf xadaana ibnu wahbin qaal xadaana camr bn اlxaarif ana bukayra ina cabdillaahi xadaahu ana cabdالraxmaan bn اlqaasim xadaahu ana abaahu aabihi alqaasim bnu muxameda xadaahu wiilkiisa cabdiraxmaan buu u warramay can caaishatu ka wariyay eedadiis zawji nabiyi nabiga xaaskiisii sala allahu calayh waalih wasalam annahaa caaisha nasabad waxay xidhay oo taagtay sitran daah fiihi tasaawirun sawirra leh fadakhala rasuulullah nabigaa soo galay calayhi salaatu wasalaam fanazacahu waa siibay hataka qaalat faqad dacatuhu waan kala gooyey anigana waan iska sii raaciyey wisaaratayn laba barkimood baan harqad ooga dhigay faqaala rajulun fi lmajlis u fiirsa marka meesha faqaala rajulun nin baa wuxuu yidhi fi lmajlisi majliska dadkii fadhiyey ka mida hadalka waxa wada ee sheekada wadana waa bukayr ibnu cabdilaahi faqaala rajulu nin baa wuxuu yidhi fi lmajlisi waa majliskii qaasim binu maxamed majliskiisii uu ardadii cabdiraxmaan iyo ardadii kale u warramayey iyo bukayr iyo majliskii nin fadhiyey xiinaydin xiina taxdiidu xadiiii qaasim markuu xadiidka akhrinaayey nin fadhiyey baa wuxuu yidhi yuqaalu lahu ninkaasna waxaa la dhahaa rabiica binu cadaa baa la yidhahdaa mawlaa bani zuhru ahaaye wuxuu yidhi nudqatayn fowqalbacdi waa kan maquulkii afamaa samicta miyaada maqal abaa muxamed afamaa samicta miyaadan maqal abaa muxamed miyaadan maqal ninka abaa muxamed la yidhaahdo bukayr baa ka sheekeynaya qisada cabdiraxmaan binu qaasim oo yaana yaana sheekhiisii ah majliskaasaa la wada fadhiyaa marka majliska cabdiraxmaan binu qaasim weeye majliska qaasim binu muxamed baa laga warrinaya qisada marka saaxiibulqisa iyo badalulqisa yaa kala jiri marka afamaa samicta abaa muxamed abaa muxamed miyaadan maqal ninkan cabdiraxmaan binu qaasimow abaa muxamed oo aabbaha qaasim ah miyaadan maqal yadkuru asagoo sheegi anna caaisha qaala inay tidhi fakaana rasuulu ullaahi sala allah alay slam nabigu wuxuu ahaa yartafiqu kii ku jiqilaysta calayhimaa labadii barkimoodoo labadii barkimood ee maradii sawirkeed harqadda looga dhigay kaana yartafiqu calayha irtifaaq in maarata lagu jiqilaysto lagu dengiigsado lagu fadhiisto la la isticmaalo ayaa irtifaaq la dhaha maraafiq intaa inuu sheegay abaa muxamed oo aabbaha ah cabdiraxmaan omadan maqalbiya qaala wuxuu yidhi ibnu lqaasim ina qaasim waa kee cabdiraxmaan ibnu lqaasim laa maya abu muxamed oo aabbahay qaasim ibnu muxameda ah, inuu intaa ku daray fakaana kaana rasuula yartafiqu calayhima caaisho ka wariyey aniga ma ogi qaala wuxuu yidhi qaalada garateeda waa kuma waa ninkii ninkii asaga ahaa ee rabiica binu cada ahaa ee lahaa inta maada maqal miya intuu qisada dhegaystay bukeyr goobjoogga uu ahaa ee u fadhiyey qaala wuxuu yidhi ninka asaga ee rabiica binu cada ah laakinii anigaa qad samictuo maqlay intaas ziyaadada abbaha adi haddada ka maqal anaa maqalay yuriidu wuxuu ula jeedaa qofkuu maqlay alqaasim binu muxamed abaa muxamedna waa la dhahaa waana abu cabdiraxmaan ibnu alqaasimka warinaya xadiidka aabbihii wey intaa ziyaada anaa wariye wey qala xadaana yaxya bnu yaxya qala qara'tu cala malikin can naaficin can qaasim bni muxamedin can caaisha radia allahu canha annaha ishtarat numruqa waxay soo iibsatay barkin fiiha tasaawiira sawira leh falamaa ra'aaha rasuululah nabiga markuu arkay calayh salaam qaama waa istaagay cala marka numruqada barkintana waa la dhaha laakiin hadda intay sitriga ahayd eedaha ahayd weeyaan qaama cala albaab buu istaagay falam yadkhul ma soo gelin facaraftu waxaan gartay ow facurifad waxaa layska wada gartay fii wejhi wejigiisa waxaa laga gartay alkaraahiya inuu wax nacaayo wax kuhanayo ka maagay wax ayaa la ogaaday nabiga calayhi salaam faqaalad waxay tihi yaa rasuul allah rasuul allah atuubu ila allah ilaahay baan u toobadkeeni wa ilaa rasuuli rasuulka waan u soo hoyanayaa oo waan raalligelin oon samayn xiliye maxaan sameeyey famaada adnabtu maxaan ku dembaabay waxaan ku mutaystay inaad ii carooto ee dembigaan galay mid alla hadduu yahana waan ka toobad keeni adigana waaban kaaga soo hoyona waan ku mxuu eh, ahaa eh, samanxubi amaan ku raaligeline famaada adnabtu maxaan ku dembaabay faqaala rasuulu ullah nabiga calayi salaam wuxuu yidhi maa baalu haadihi numruqa maxay tahay numruqadan maxay tahay waa barkintii iyo harqaddii weeyaan marka tan iyo waxay ka duwan tahay tii hore sitriga barkintiioo sawirkeedoo kaamila haysata wey tii horena waxay ahayd maradii ayadeen baa la kala dilaaciyey markaasaa barkin laga dhigay faqaala waxay tihi ishtaraytuhaa laka adaan kuu soo gaday taqcudu calay ku fadhiisato watawasaduha aad barkato faqaala rasuulu llahi sal l slm wuxuu yidhi in hadihi suwar ina asxaaba hadihi suwar sawiradan dadka leh yucadabuuna waa la cadaabaya tii hore maxay ahayd maradeeda daaheed waa la kala gooyey sawiradeeda waa la qarribay waa la haleeyey daah marka waxaa laga dhigay harqad barkin bay isku bedelay tanna barkintiibaa sawirkii waxba ka maqleen ayaa ku yaala tanuu diidan yahay haddana nabiga calayh salaam ina asxaaba haadihi suwar yucadabuuna waa la cadaabaya wayuqaal lahum waxaa lagu dhihi doonaa axyuu maa khalaqtum waxaad abuurteen ee sawirteen nafgeliya oo afuufa uma qaala nabigu wuxuu yidhi ina albayta aladii guriga fiihi suwar sawirro guriga la gelgeliyo ee bannaanka lasoo dhigdhigo laa tadkhulu almalaa'ika malaa'igta ma soo gasho waxba marka derbiyaha ku xidhanin oo mara hadday tahay hadduu yahay sawir kale oo la hagaajiyey wuxuu ahaadaba guryaha ku xidhaanina waxadaanaa qutayba bnu ramxin can ilayt bn sacdi xaw xadaana isxaaq bn ibrahim ahbarana haqfi cabdilwahaab xadaana ayub xa xadaana cabdilwaari bn cabdisamad xadaana abi cabdisamad can jaddi awowey ibni saciida wuxuu cabdilwaari bn cabdisamad binu saciid can jaddi can ayuba xaw xadaana haaruun bnu saciid alayli xadaana ibn wahbin ahbaranii usaama bnu zayd xa xadaanii abu bakr bn isxaaq xadaana abu salamata alkhuzaaci ahbarana cabdilcaziiz ibnu akhiil maajishuun can cubaydاlahi bni cumar kulhum can naafic bay ka wariyeen can alqaasim bni muxamedin can caasha bihada alxadiid wa bacduhum atam qaarkood waa ka dhammaystiran badan yahay xadiidan lahu xadiidkan isagaa taamyeelid min bacdi dadka kale waa ka taamyeelid badan yahay qaar baa taam xadiidkooda uu dhammaystiraya qaar waxbay ka soo gaabsadeen wazaada fii xadiidi ibn akhimaajishuun qaalat faahadtuhu fajacaltuhu mirfaqatayn saasay leedahay marka sawirkii baa la kala gooyey maradii marka waa la ogolyahay isagoo la kala gooyey in laga dhigo mirfaqatayn laba barkimoodoo la jaqilaysto fa kaana yartafiqu bihimaa waa jaqilaysan jiray fi lbeyti guriga waa ziyaadadii ku soo maray rabiica xadaana abubakr bn abi shayba xadaana cali bnu musr xadaana ibn muana xadaana yaxya wاlqaطaan jamiican cubaydilah xa ibnu numayr walafdu lah xadaana abi xadaana cubaydullah can naafic can ibni cumara ahbarahu ana rasuula اllahi sala اla slam qaal aladiina yasnacuuna suwar kuwa sawirka sameeya yucadabuuna ywma alqiyaama waa la cadaabaya yuqaalu lahum waxaa lagu dhihi axyuumaa khalaqtum waxaad abuurteen nafgeliya xadaana aburabiic wa abu kaamil fudayl qaala xadaana xamaad ibnu zayd xaw xadaanii zuhayr bnu xarb xadaana ismaaciil yacni ibnu culaya xaw xadaana ibna abu cumar xadaana haqafiyu kulluhum dhammaantood waa haqafi iyo ibnu culaya iyo xamaade can ayuuba bay ka wariyeen can naafic bay ka sii wariyeen can ibni cumara can inabiy sala allah aleh wasalam bimili xadiidi cubaydillahi can naafic can ibni cumar can inabi sal l slm qaala xadaana cuثmaan bin abi shayba xadaana jariir bn cabdilxamiid an acmash xadani abu saciid ashaju xadaana wakiic an acmash an abi duxa muslim bni subayxin an masruuq bni najdain can cabdillahi bni mascuud alhudali radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh waalih wasalam nabiga wuxuu yidhi ina ashadda annaasi cadaaban dadka kuwa ugu cadaab kulul yowmalqiyaama maalinta qiyaama almusawiruuna kuwa wax sawiro wey walam yadkul ashaddu ina ma dhihin ashadunnaasi buu ka bilaabay waxadanahu yaxya binu yaxya wa abubakr bn abi shayba wa abu kurayb kulluhum can abi mucaawiya xadaanah ibn abi cumara xadaana sufyaan kilahuma can acmash bihada isnaad wafii riwaayati yaxya waabu kurayb can abi mucaawiyata ina min ashadi nnaasi ina min ashaddi ahli naar ehlinaarka kuwa ugu cadaab kulul waxaa ka mida yowma qiyama maalinta qiyama cadaaban xagga cadaabka ugu daran almusawiruun kuwa wax sawira xadiiu sufyaan ka xadiidi wakiic weeyaan qaala waxadaana nasr bn caliy aljaadawi xadaana cabdilcaziiz bn cabdisamad xadaana mansuur can muslim bni subeyxin abu duxaha soo maray wey abu duxa muslim bni subeyx qaala kuntu maca masruuq baan la joogay fii beyti fiihi tamaaiil maryam guri sawiradii maryama binti cimraan ummu ciisa sida hadda kiristaankaba ay yeelaan tamaaiil iyo sawiro lagu magacaabo waa maryamo laleeyahay waa been iyo zuur ah guri uu yaallaa ayaa la joogay masruuq bnu ajdac faqaala masruuq ba wuxuu yidhi hada tamaaiilu kisra waa sawiradii faris boqorkoodii faqultu waxaan laa hada tamaaiilu maryam ma eh, waa maryamay ka wadaan faqaala masruuq baa wuxuu yihi ama inii samictu waxaan maqlay wuxuu ahaadaba suu sawir mujafamo meliya lama aha ama inii samictu cabdallaahi bn mascuud baa maqlo yaquulu leh qaala rasuulu llahi sala allah aleh wasalam wuxuu yidhi ashaddu nnaasi cadaaban dadka kuwa ugu cadaabka olan yowma alqiyaama almusawiru ka wax sawiro wey qaala muslim wuxuu yidhi waa imaamkii kitaabka iska lahaa muslim ibnulxajaaj qara'tu waxaan ku dul akhriyey calaa nasr bni caliyin jahdami xadiidkan wuxuu ku qaaday alqira'a cala sheekh sheekhaan ku dul akhriya nasr bn caliy aljahlami ah hadduu sheekha aad ku dul akhrisa maxaa sheekha laga sugayaa saad sheegtay sax weeye iga weri inuu ku dhaho can cabdillah calaa bn cabdillah ka weri xadaana yaxya bn abi isxaaq buu yidhi can saciid bn abi alxasan buu yidhi qaala ja'a rajulu nin baa u yimid ilaa ibna cabaas cabdullahi bn cabaas faqaala wuxuu yidhi inii rajulu nin baan ahay usawiru haadihi suwar sawiradanaan sasawiraa faaftinii biha fiiha iga jawaab mustafti wey asagu muftigii ibna cabaas haba weydiinaya sawiradanaan ka shaqaystaa bal fadwo isiin faqaala wuxuu yidhi udnu minii iisoo dhowow bal soo dhowow fadanaa minhu waa soo dhowaaday uma qaala udnu minii iisoo dhowow fadanaa waa soo dhowaaday xataa wadaca yadow gacantiisiiba wuxuu saaray ibnu cabaas calaa ra'sihi ninkii madaxiisii qaala wuxuu yidhi unabi'uka waxaan kuu sheegi bimaa samictu wixii aan maqlay min rasuulillaahi sala allahu aleh waaalih wasalam aan ka maqlay samictu rasuula allah nabiga inuu ninka si fiican wixii u qaato warkuna war culus uu noqdo xadiidkii nabiga calayh salaam loo soo dhawo waxaaso dhan waa intibaha iyo baraarujyada iyo uh, arrintiibaa culayskeedii iyo wasankeedii miisaankeedii ayaa la tusayaa samictu rasuula allah nabigaan ka maqlay calayh salaam yaquulu asagoo leh kullu musawirin mid kastoo wax sawira fi naari naartuu gelaya yajcalu lahu bikulli suura sawir kasta oo sawara uu sawiray nafsan naf buu ilaahay gelinayaa fatucadibuhu fii jahannam jahannamay ku cadaabaysaa iska daa marka wa qaala wuxuu yidhi in kunta laabuda haddaadan doynaynin sawir faacila mid samaynaya fasnici shajara geedaha iyo wamaa laa nafsa lahu waxaa naf lahayn geedaha iyo badaha iyo buuraha iyo cagaarka iyo meelahaas tasawiro faaqara bihi nasru bnu cali faaqara bihi nasru bnu cali waxay ku xidhan tahay muslim soo kumuu dhihin qara'tu calaa nasr bni cali ljahdi baan ku dul akhriyey hadduu ku dul akhriyey xadiidkan sheekhiisana u dhagaystay aqara bihi waa u qiray nasr bnu caliy hubuuta hada alxadiid wa anahu min marwiyaatihi in marwiyaadkiisa ay tahay marka wuxuu u ogolaaday inuu ka wariyo marka qara'tu calayhi yaad ku warin hadhow waxadaana abu bakr bn abi shayba xadaana caliy bn musr can saciid bin abi carubata can nadr bn anas bn malik qaal kuntu waxaana jaalisan cinda ibn cabaas cabdulahi bn cabaas baan ag joogay fajacala yufti fatwuu dadku u fatwoonayay masala la weydiin waa ka jawaabay muftiguna markuu jawaabayo inuu daliil raaciyo kuma khasbana sheekh waxa ma bannaantahay ma bannaana waxaa ka warran waa bannaantahay waxa waxaa soomaa tafsiil baa ku sugan inuu dhaho ku filan tahay leanno dadkan uu wax u sheegaayo ahlu ijtihaad ma aha meesha laga keenay masaladan iyo istimbaadkeeda daliilkay salka ku haysa iyo waxaasoo dhanba ayagu ma gaarsiisna xukunka masalada unbay rabaan xukunka masalada unbay ayagu u baahan yihiin walaa yaquulu marka ma dhahaayo qaala rasuulu sala allah alay slam ma dhahayo jawaabtii muusiinun xataa sa'alahu rajulu nin baa su'aal weydiiyey faqaala ku yidhi inii rajulu nin baan ah usawiru hadihi suwar sawiradaansa sawiraa faqaala lahu ibnu cabaas baa ku yidhi udni soo dhowow fadana rajul waa soo dhowaaday mar labaad soo dhowow faqaala ibnu cabaas baa wuxuu yidhi samictu rasuula allahi sala allah alay wasalam baan maqlo yaquulu leh man sawara suuratan qofkii sawir sawiraa fi dunya adduunyada kullifa waxaa lagu kallifi oo lagu mashaqayni lagu imtixaami an yanfuqa inuu afuufo fiihaa sawirkii uu sawiray arruuxa nafgeli baa laleeyahay yowma alqiyaama maalinta qiyaamo wa lahu dalika xagge kale imaan kara ma naf buu gelin karaa walaysa binaafikin mana afuufi karo kuna aduuna afuufi karin shay mustaxiila ah lagu xidhay cadaabkiisana weligii wasaas waa lagu cadaabaya macnaha wasaas xataa yaljal jamiilu fii sami alkhiyaad oo kale wey walaysa binaafiq saasuu nabiga calayh salaam yidhi ogow marka xadiidka wuxuu xadiid u soo qaatay ninkanuu rabaa inuu si xujadii si fiican u qaato oo masalada iyada ee naftiisu ay baratay inuu ka go'o ayuu rabaa qaala xadaana abu qasam walidalika riwaayo kale intuu isku naxay ninkii oo u arkay aad iskugu naxay ayuu deena raaciyey hadalkan in kunta faacilan laa maxaalat laabudda faacilan wasnaci shajara wmaa laa nafsa lahu qaala xadaana abu qasaan almismiciyu wmaxamed bn muhana qaala xadaana mucaad bn hishaam xadaana abi can qataada can nadar bn anasin ana rajula ninba ata bna cabaas u yimid fadakara can nabiy sal slam bimil xadaana abubakr bn abi shayba wamaxamed bn cabdilaahi bn numayr wa abu maxamed bn alcalaa walfaadhu mutaqaariba uu isku dhow yahay qaaluu waxay dhe xadaana ibnu fudayl maxamed bnu fudayl ibnu khazawaan can cumaarata bni qacqaac can abi zurcata bni camr bni jariir qaala dakhaltu maca abi hurayratan galay fii daari marwaan anuu abi hurayre la socdaa marwaan bnu xakam alamawi oo madiine markaa ka ahaa madax guddoomiyii madiine ahaa ayaan u galay waana jaddu cabdilcaiiz jaddu cumar bn cabdilcaiiz uwiis cumar bn cabdilcaiiz bnu marwaan bnu xakam wey fii daari marwaan faraafiha tasaawiira sawiruu ku arkay gurigii marwaan faqaala wuxuu yidhi abu hurayra samictu rasuul allah madaxba baa ha u gala ninkan madaxdii dhiisigii magaalada madaxdeedaba ha ahaadee xadiidka nabiga waa loo sheegayaa ah, samictu rasuul allah nabiga alay slam baa maqlo yaquulu leh qaala allahu caza wajal ilaahi wuxuu yidhi waman adlamu yaa ka dulmi badan miman qof dahaba taga yakhluqu inuu abuuro sawiro khalqan abuurka khalqi aniga abuurkayga oo kalea falyahluquu ha abuuraano daratan bal quraanjo ha abuuraano dadka isku keli taagaya sawirada wata quraanjo abuuraano ow amase liyakhluquu ha abuuraano xabatan xabad galleey ama qabandi ah ama bariisa bal ha abuuraano ow liyakhluquu ha abuuraano shaciira xabad qabandi ah awood haddayna u wixii ugu yara makhluuqa ka inay si saxa u abuuraan canjilka hadaayaano mudaahaadka iyo tashbiiha hadaayaano waxadaanii zuhayr bnu xarb xadaana jariir bn cabdilxamiid can cumaara bn qacqaac can abi zurcata bn camr bn jariir qaala dahaltu ana aniga zulca iyo abu hurayra waxaan gallay daaran guri tumbaa magaalo madiina laga dhisaayo lisaciid baa loo dhisaayey aw mase limarwan waa shaki qaala fara'aa musawiran musawir yusawiru fi daari daarta wax ku sasawiraaya ayuu arkay abu hurayra faqaala qaala rasul lah sal sl bimili wain yadkun liyakhluqu shaciira xadiidkaas soo qaatay qaala xadaana abu bakr bin abi shayba xadaana khaalid bin makhladi can sulayman bin bilaal can suhayl can abihi abu saalix isamaan can abi hurayrata radi allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam nabigu wuxuu yidhi laa tadkhulu lmalaa'ika bayta fiihi tamaafiil sawirra ow tasaawiir buu yidhi ma soo gasho malaa'igtu wallahu aclam billahi towfiq sala allah wasalam ala